أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أساسيات في التربية الإسلامية ويان waxaan maraynaa su-aasha saddex iyo lixdanaad waa ka haddaba sidaa weeye mal xaju xajku muxuu yahay waa ruknigii shanaad weeyaan oo min arkaani alislaam islaamka arkaantiisana ka mid ah huwa xajku qasdu beytillaahi ilaahay subxaana wa tacaala beydkiisa oo loo qasdo wey beydkiisi alxaraami xurmadda lahaa linnusuki camalna loogu qasdo beydkaasi wey camal cibaado cibaado lagu qasdo kaasa la yidhaahdaa wey xajku kolku waa maxay waa qasad ilaahay beydkiisa gurigaaga inaad uga baxdo beydka kacbada inaad soo xajiso ama soo cumraysato reerkaaga inaad oga baxdo beydkaas inaad soo xajiso cumraysato aada u aadowey haddaad dayaarad raacdo iyo haddaad baabuur raacdo iyo haddaad doon raacdo iyo haddaad lugaysaba man nusuku nusug waa maxay marka nusuga loogu qasdayo beydkaas kacbada muxuu yahay an nusuku nusugu maa shay wey yuaddaa la gudanayo oo min acmaali lxaji xajka camaashiisa ka mid ah min arkaanihi xajka arkaantiisii ka mid ah wa waajibaatihi waajibaadkiisa ka mid ah kaasa la yidhahda nusugu waxa weeyaan maa yuaddaa waxa la gudanayaa la yidhahdaa nusuga oo min acmaali lxaji xajka acmaashiisa ka midoo ah la gudanayo wey kaasoo min arkaanihi xajka arkaantiisa ay ka mid tahay waa waajibaatihi ka mid ah kaasaa nusuga la yidhaahdaa wey oo qof marka u qasdayo wuxuu qasdayaa beytkaas allah subxaana wa tacaala inuu ka soo guddo nusuga ama acmaasha xajka weyn maa adrubu lxaji xajka noocyada loo xajinaya waa maxay xajka noocyaa loo xajinaya marka la xajinayo dhowr nooc baa loo xajinaya waa maxay marka noocyadaasi wey xaju lqiraan baa la yidhahdaa kan koobaad xaju lifraad baa la yidhahdaa kan labaad xaju tamatu yalkan saddexaad xajulqiraan waxaa la yidhaahdaa maalan qofka markuu tago miiqaadka wadankiisa ku aadan oo ka xarmanayo markuu tago in ma maaragtay markaas ma aragtay in uu xarmado xaj iyo cumro wada jirto wey labayk xajan wa cumratan inuu yidhaahdo kaasaa la yidhaahdaa anoo salaad marka gelayno markaad meesha aad ku tukanaysa masaajid hadduu yahay mawla hadduu yahay guriga hadduu yahay markaad qiblad aad wejiga aadiso aad istaagto markaasaa xidhanaysaa sooma xajku sidaa maha xajka markaad beydka kacbad markaad tagto isla meesha maku xajina kow waa soo xarmanaysa xarmash wax la yidhahdaa jiro waa soo xihanaysa xirashadana kacbada dhexdeeda ama gudaheed maku xiranayso ee waxaa jiro meel loo cayimay qolo weliba oo afarta jiho qolo weliba jihada ay ka imaanayso magaalada maka meel dhowr kilomitir u jirto oo kala loo cayimay inay ka soo xarmadaan matala annagoo kale soomaali ka tagnay markaan rabno inaan xarmano waxaan tegaynaa meesha yalamlam layidhahdaan tegaynaa yalamlam waa meesha anigu aan ku aadannahay weyaan oo qiblada xaggeeda kacbada xaggeeda uga aadannahay w somaji xaramka uga aadannahay halkaasaan tegin meeshaan ka xarmanayna sidaas wey adoo meesha taagan baad xarmanaysaa xarmashadana waxa weeye niyadii baad la imaanaysaa bilafdi labayk xajan wa cumrata maalan qiraankii wey labiskan waa iska dhigaysaa maalan maantoo kale markaad xarmanayso xalaytoo kale waxaa samaynaysaa timaha cijiha waa iska jaraysaa timaha wixiddana waa iska xiiraysaa sida madaxaagii oo kale waa iska gaagaabin waa iska hagaajin sooma jeedid yacni tima hoos waa iska xiiri xoogaa barafun waa ismarmarin sooma jeedid yacni waa kaasi waa isdiyaarinaysaa mar haddii aad xarmato soo maaha waxaad iska dhigaysaa wax alle wixii labis gudaysanaa funaanad buume waxaanoo dhan waa laska dhigaa shaarar iyo laba go aad xiranaysa cadcad oo ah midna dhexdaad ku celsida maxus oo kale isku duubaysaa midna korkaa iska saaraysaa bis ilaa adigu aad xarman tahay labadaas go'unbaad wadanaysaa sidaasi wey kolka haddaba qofka asigoo meesha taagan ayuu xarmanaya xajka imaa muxarmanaya qiraan qiraanka waxaa weeye in la isku daro xaj iyo cumro wada jiro inuu isku daro kow ama xajuulifraad inuu xarmado xajulifraad waxaa la yidhaahdaa markuu meesha taagan miiqaadka uu taagan yahay wuxuu leeya keliya nawaytu yani labayk xajan unbuu leeyahy labayk xajan ayuu leeyahy bas ifraad baa la yidhahdaa midka saddexaad waa la yidhahdaa xaju tamatuc tamatuc waxa weeyaan markuu asiga miiqaadka uu tago maalan yalamlam uu tago cimruu xarmanaa kow cimruu xarmanayaa markuu cimrada uu xarmado oo maka uu tago kacbadii dawaafkiibuu samaynaya dawaafkii cimnaduu samaynayaa saci bayna safa wal marwa ordayaa kadib waa xalaaloobaya timuu iska xiiraya labiskiisa caadiu qaadanaya maalinta uu tegey oo asigu maka u tegay hadday tahay bisha dulxija maalinta koow hadday tahay uu tegey maalintaas acmaasha cimrada uu sameeyo daqiiqadooyin weeyaane kadib waa xalaaloobaya ilaa bisha sideed laga gaarayo haddii xaaskiisa la socotana caadi wey waa u galmoonaya haddii maaragtay labiskiisa waa iska bedelaa barafuun ismarinaya maalinta sideedda bisha dilxija ay sideed tahay barqinkii ayuu wuxuu xarmanayaa xaj marka xaj buu xarmanaya markaas habeenka sagaalaadna waxaa lagu hooyanayaaba magaceedii maxayd musdalafmiya meeshamahanta meesha ku hooyanayaa subixiina carafa la aadaya maalinta carafa la taagnaanayaa oo bisha sagaalka ay tahay habeenka tobanaadka ayaa musdalf maya mina ma lagu hoyinaya habeenka maaragta laga baxo mina lagu hoyina habeenka sagaalaad mina lagu hoyinaysa ila tahay habeenka oo yacni maaragtay oo lasoo noqonayo oo tobanaadka waxa lagu soo hoyinaya musdalaf lagu soo hoyinaya musdalaf kusoo hoyinayaa subixii musdalafu kusoo dhaqaaqayaa oo tobanaadka ah minuu imaanaya mina markuu yimaado xoolihii baa la qalanayaa yacni dhagax tuurkiibaa la samaynayaa kadibna makuu aadaya awaaf ifaadu la imaanaya waa awaafkii maarata rukniga ahaa wey kadibna waa xalaaloobaya khalaas bas wey ma awaafkii iyo sacyigiisu la imaanaya waa xalaaloobaya marka asiga intuu xarmana waxay noqonaysaa tamatuca maalinta sideedaad barkan ka bilow ilaa maalinta sagaalaad iyo maalinta tobnaaduu noqonaya bas intaas wey marka tamatucaana fiican labada xajka saddexda nooc hadda aan sheegnay midka tamatuca u fiican nabigana aad u soo dhowey calayh salaatu wasalaam aad u soo midka tamatuca wey amaa ninka qiraanka xarmaday oo labayk xajan wa cumratan xarmaday ninkaas hadduu maka tago ma xalaaloobayo ilaa yanii xajka u ka guto tobanaad laga gaaro oo yanii tobanaadka laga gaaro dawaaful rukniga ah oo u dhawaafo ma xalaaloobayo kaas sidaasi w ma xalaaloobayo intaas dhan waa xarman yahayle ya waa xarman yahay haddii ifraad u xarmadana sidaasoo kale waysayna ifraadka xadka keliya hadduu xarmadana sidaasoo kale ma xalaaloobaya ilaa yacnii laga gaaro tobanaadka laga gaaro ma xalaaloobaya marka tamatuca fiican tamatuca raaxa wey raaxa wey asiga khalaas waxa weeyaan yacnii cimruu xarmanayaa maku tegaa acmaash cimrada dawaafkiiu samaynaya iyo sacyigii bayna asafa walmarwa khalaas saacad kadib adiga waxaweye caadi wey labisku iska bedelaa waxaweye nin caadi buu noqonaya ilaa sideedaadka laga gaaro markaas wey maa sideedaad kadib ayaa marka yani maarata xarmanaya oo barqinka la jooga wey waa ka marka saddexda nooc loo xajiya wey maa arkaanu lxaji xajka arkaantiisu waa maxay al ixraamu xarmasho wey tan koobaad wahu xarmashadu niyatu dukuuli gelidda niyadeedii wey fi nusuki camalka la galo ixraamka waxaa loo jeedaa gelidda niyadeeda wey camalka la galo sida salaadanu maxaan ku galnaa allaahu akbar soo kuma galno ya xajka asigana waxaa lagu galaa xarmashaa lagu galaa asigana labayk xajan inuu yidhahdo hadduu ifraad yahay ama labayk cumratan hadduu tamatuc ka bilaabayo ama labayk xajan wa cumratan hadduu qiraan yahay alwuquufu bicarafati way rukniga labaad xajka carafa maalinteeda la istaago wey banaanka carafa la istaago sagaalaadka wey maantaas ninkay ka tagto khalaas xajkaas waa ka dhammaaday waa ka go'ay sanad labaad inuu soo xajiyo wey rasuulku sura alxaj carafa waa tuyin calisam uu yidhi qodobka saddexaad tawaafu lifaad wey tawaafu lifaad waxaa loo jeedaa tawaafkii rukniga ahaa wey tawaafka dhowr nooc oo u tahay tawaafu lquduum ayaa jiro dawaafulwidaac ayaa jiro dawaafulifaada saasa lakala yidhaahdaa dawaafulquduumka waxaa weeye qofka asigoon xajin xarmanin cumra xarmanin hadduu maka soo galo kacbada xaramka u tago waa dawaafaya dawaafulquduum baa la yidhaahdaa fahmaysaa dawaaful yacni ifaadana waxaa weye dawaafkii rukniga xajka ka mid ah wey la'aantiis xajka aan ansaxaynin awaaful widaacan waxaa la yidhaahdaa markuu camaash xajka u dhammayso u xalaaloobo muddo yar oo maka u joogo kolkan marka rabo inuu wadankiisa soo aado oo maka markaan gebi ahaanteedba ka soo dhaqaaji markuu rabo ayaa wuxuu ka dhigayaa wuxuu la imaanaya awaaf awaaful widaac bale sugootinkii dawaafkiisi wey waxaa la rabaa camalkiisa ugu dambeeyo maka inuu noqdo dawaafka kacbada mar haddoo dawaafana ma istaagayo ma seexanayo hor loo ka soo baxa markaa sidaas wey asacyu kan afaraad sacyo wey bayna asafa walmarwa rukni wey waa min arkaan alxaj ka mid ah sacyiga sooma jeedin marka dawaafkan iyo sacyigan mar waxay noqonayaan cimro cimrada lafteeda ay waxay ka koobantaa keliya dawaafka oo toddobada jeer la dawaaf kacbada iyo sacyiga toddoba jeer la ordaa bayna safa walmarwa labadaas wey waa kaas sidaas wey maa waajibaat xaji waajibaadkiisu waa maxay alixraamu min almiiqaati wey xajka waajibaadkiisa waxaa ka mid ah miiqaadka oo laga soo xarmado miiqaadka intee wey waa meesha qolo weliba jihada ay ka soo gelayso maka wey anaga jihaan ka gelaynaa reer ciraaq jihe ka soo gelayaan soomaa reer masar jihe ka soo gelayaan reer shaam jihe ka soo gelayaan qolo weliba jihada koonfur qolada ka timaado meel baa loo cayimay oo maka duleedkeeda ay ka soo xarmanayaan haye kuwa waqooyi ka soo gelaya meel baa loo cayimay kuwa kasoo gelay bari meel baa loo cayimay waa kaa sidaas miiqaad baa yihahda kutubta aad u qur-aan marka laga arin kara insha allahu tacaala qodobka labaad alwuquufu bicarafata carafa la joogsashadeeda ilaa quruubi shams waajibaadka xaj waxaa ka mid ah bannaanka carafa oo la istaago ilaa qoraxda u ka dhacdo soomajid waa ka sidaas yown qodobka saddexaad almubiitu bimusdalafa la seexdo wey macnaha waxaa laga soo noqonayaa carafa waxaa laga soo noqonayaa qoraxdu markay dhacdo maqribka markii qoraxda dhacaysa laga soo tegaya carafo salaadan waa la tahiirina maqribka waa la tahiirina musdalafa lagu soo hooyana marka habeenkaas jamaacada xujayda markay musdalafa soo gaarta habeenka tobankana bish ay tahay halkaasi maqribka cishaha ay ku jamcinayaan habeenka musdalafay seexanayaan waaga markuu baryana kadibna way soo dhaqaajinayaan intayna qoracda soo bixin ayaa la rabaa inay ka baxaan musdalafa minana ay soo gaaraan insha allah waa sidaas wey qodobka afaraad almabiitu biminan mina la seexashadeeda wey leylata ilcaadi cashara waani cashar habeenada bisha kow iyo toban ay tahay iyo laba iyo toban ay tahay ayaa mina la seexanaya ilaa maalinta tobanka subxi baa la yimi soomaha mina la yimide maalintaas waa la joogaya habeenkii ko iyo toban waa la seexanaa laba tobanka waa la seexanaya maxaa loo seexanaya ramyuljimaar dhagxaanta la ganashadoodii loo seexanaya sidaas wey qodobka shanaad ramyuljimaari dhagxaanta la ganashadoodii wey saddexdii jimro maarinta ayaa la gananaya markaa sidaasi wey qodobka lixaad alxalqu xiirasho wey aw itaqsiir mar haddiiba dhagxaanta qofka ogado kadib waa xiranaya madaxiisu xiranaya ama wuu gagaabsanaya laakiin sida ragga waxaa u fiican inay xiirtaanba u fiican haweenkana inay gaagaabsadaana u khayr badan egan sidaas wey dawaafulwadaaci sugootinkii dawaafkiisii mawduuc wey dawaafulwadaaci wagangale waa marka acmaasha xajka la soo dhammayso waxaa lala imaanayaa dawaafkii sagootinta khalaas oo qofku markaan marka uu ka soo tegayo sidaan haddaba aan soo sheegnay wey maa maxduuraat lixraami xarmashada waxyaalaha la reebay waa maxay ninka muxrimka ah waxyaalaha laga reebayoo looga digay waa maxay uusan samaynaynin intuu xarman yahay xalqu shacri tinta xiirideeda laga reebay wey oo laga mamnuucay taqliimu ladaafiri ejiyaha la guridooda laga mamnuucay masu tiibi barafuun la taabashadiisa laga mamnuucay qadlu saydi lbari ugaarta bariga dilkooda laga reebay markaas wey sooma jeed ugaarta bariga bariga waxaa sida matalan yacni sagaarada iyo yacni baciidka iyo waxa la midka adigu xayawaanadan la ugaar duurjoogta ah inuu dilo ma bannaan laakiin badda way bannaanta badda waa qaadan kara doon waa qaadan karaa waase ugaaran karaa malaygiiyo laakiin beriga maya intuu xarmaya laga hadlaya caqdu nikaax nikaax caqadkiisa ayaa laga reebay nikaax muxrimka wey asigana ma nikaaxsan karo gabadhiisana ma bixin karo intuu asigu xarmaya sooma jeedid mana nikaxsanayo asigana ma guurin karo mana loo guurinayo wy qodobka lexaad lubsulmaqyid lubsulmaqiidi labiska nooca tulliinka ah xerashadiisa laga mamnuucay maqiid waa nooca tulliinka la yihahda labiska nooca tulliinka maaragtay buume surwaal shaar macawis waxaasoo dhan baa la yidhahdaa sooma jeedi walqufayni labada qufayn ayaa laga reebay labada qufayn laba qufayn inuu labistana ma banaana ligayri almar'ati marka laga reeba haweenayda wey haweenayda ayadu waa xihan kartaa qufaynkeeda wey sida iskaalas oo kale way qaadan kartaa wey ragga waa loo diida ayaga inay qaataan ilaa qofku inuu kaba waayo mooyaane hadduu kaba waayo khufaynkaas waa qaadan karaa laakiin canqowga hoos isma aragtay sida kabaha saandalka oo kale ayuu u jaraya saasuu ka dhiganaya qodobka toddobaad taqdiyatu ra'si madaxa la daboolidiisii ayaa la reebay lirajuli ninka raggahu ninka ragga muxrimka ah madaxiisa ma daboolayo haweeneyda ayada caadi wey way qaadanaysa jalbaabkeeda iyo xijaabkeeda qaadanaysa wey qodobka sideedaad ta'diyatu lghasiirati hariisate hariisadii la gudashadeeda ayaa la mamnuucay aljinsiyati ee jinsiga loo caanay hariisatljinsiya waxaa loo jeeda jimaaca loo jeedaa ninka caaskiisa dee la socoto intuu xarman yahay uma tegi karo ma jimaaci karo sooma jeedid ma jimaaci karo ma galmoon karo wey taas waa laga reebaya markaas wey ta'diyat alkhariizati khariizada yacni maaragtay haddaba la gudashadeeda aljinsiyata jinsiga loo caaneeyo waxyaalaha maaragtay qofka bani aadamka shahwaadkiisa iyo raganimadiisa ku dheehanoo ilaahay ku abuuray jinsiga loo caaneeyo gudashadii ayaa laga reebay qofkaasi wey almubaasharatu duuna alfarji sidoo kale xataa waxaan banaanayn in xarmay xataa istimtaac almubaasharatu mubaasharo ayaa la reebay oo laga reebay waa yani maaragtay yacnii istimtaac wey duuna alfarji farji wax ka soo sokay ku istimtaaco nafteeda waa laga reebaya markaas intuu xarman yahay xaaskiisa sina uguma dhowaan kara marka oo istimtaac iyo intaba wey laakiin wixii markaas uu xanuunsanyah saliid u marisay iyo ama u ririxdayo oon ahayn istimtaac aan ahayn ama yani maaragtay jimaac aan ahayn wixii markaas oo wax samaynah kaasa dee wax dhibaata malaha weysadaba ku buri mayso ma haddaynan istimtaac loola jeedin iyo yani bahalkii kale jimaac loola jeedin haddaba wey marka insha allahu tacaala qaybtii maaragtay haddaba fiqhiga ayaan halkaa uga baxnay wey as'ilatun wa ajwibatun mowduucan wuxuu ku saabsan yahay su'aal weydiin iyo jawaabo fi siirati nabawiyati ku saabsan siirada nebiga calayhi salaatu wasalaam weliba fi lcahdi almakiy cahdigii maka laga hadlayaa bis nebi intuu maka joogay wey madiina ma ah hadda waxaan ka hadlaynaa nebiga calayi slam intuu maka joogay yacnii siiradiisiina calayi salam laga soo bilaabo dhalashadiisiiyo wey mataa wulida nabiyu sala allahu calayhi wasalam goormee la dhalay nabiga calayhi salaatu wasalaam wa ayna halkeena lagu dhalay wy wulida nebigu waa la dhalayo fii rabiici alwal bisha rabiicul oo mawliidka aan u naqaan ayaa la dhalay min caamil fiil sanadkii maroodiga fii makata almukarama makata almukarama dhexdeeda ayaana lagu dhalay nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkaso wey kolka caamul fiil waxaa weye sanadka maroodiga wax loogu bixiy waxaa weeye sanadkaas nebiga uu dhalanayo ama xilliga nebiga uu dhalanayo konton maalmood laga joogo nebiga dhalashadiisii yacni maya nebiga dhalashadiisii konton maalmood ay ka dhiman tahay ayaa magaalada maka waxaa soo weeraray ciidan toddobaatan kun gaarayay oo qolo asxaabulfiil asxaabulfiila odhan jiriyo maroodiyaal badan watay dhowr iyo toban maroodi watay ninkii abrah la odhan jiro xabashigana hogaaminayay ciidankaas ayaa soo weeraray kacbada ilaahay inay dudumiyaan ugu talagalay kol ilaahay baa halaagay qolooyinkaas oo toddobaatanka kun gaarayay wayxay ka soo baxeen yaman sanacay ka soo baxeen marka intaynaan sucuuceenna maka ama xaramka inaan soo gaarin ayaa ilaahay subxaana wa tacaala halaagayo shimbiro ayuu ilaahay ku soo diray suuraddan suurat lfiil alam tara kayfa facala rabuka biaxsaabi alfiil allah soo noogu sheegay marka nebigan wuxuu dhashay sanadkaas oo ilaahay subxaana wa tacaala ou halaagay qolooyinkaas kibirka qooqa ka bato beydka ilaahay baan duduminayna yidhi halaagaa ku dhacay konton maalmood laga joogo bir iyo labaatan ayuu nabiga dhashay calayh salaatu wasalaam waa ka daba sidaasi wey marka caamul fiil unbaa lilay sooma jeedid waa kadib wey macnaha halaagaas oo la halaagay konton maalmood kadib way inagu dhasho caleh salaatu wasalaam ya kadib ayuu dhashan calesalaas wey maa nasabuhu sala allahu calayhi wasalam nebiga nasabkiisu waa maxay huwa muxamed ibn cabdillaahi nebiga waa muxamed magaciisa ibnu cabdullaahi cabdullaahi inankiisana ah cabdulaahigaasoo ibna cabdilmualib cabdilmualib inankiisii ahaaday cabdilmualibkaasoo ibna haashim haashim inankiisa ahaaday haashimkaas ibna cabdimanaaf cabdimanaaf inankiisa ahaaday cabdimanaafkaasoo ibna qusay qusay inankiisa ahaaday qusayahaasoo ibna kilaab kilaab inankiisa ahaaday kilaabkaasoo ibna mura mura inankiisa ahaaday tirsiyadiisa ilaa labaatan baa la gaarsiiya cadnaan awiis labaatanaad cadnaan baa la gaarsiiya sida saxa ah wixii cadnaan ka dambeeyo waa laisku khilaafa ilaa ismaaciil ilaa aadam waa laisku khilaafa markaas sidaas marka adigu inta ugu muhiimsan haddaad ka baratid kifaayo wey masmu waalidii nebiga aabbihiisa magiciisu waa maxay waa mataa tuufiya goormuuna geeriyooday ismuhu nebiga aabbihiisa cabdulaahi bn cabdilmualib saan soo sheegnayba tawafiya cabdulaahi waa la ofsaday wa rasuululaahina fii badni ummihi wey rasuulkana calooshooya ku sugan yahay yaa hooyadiis uur bay lahayd marka aabbihiisa oo dhimanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam udkur sheeg bacda asmaai rasuuli rasuulka magacyadiisa qaarkood sheeg wamaa ashharuhaa kuwooda ugu caansanaa sheeg magacyadiisa muxamad ayaa ka mid ah qur-aanka ku soo arooray axmed qur-aanka waa soo arooray almaaxi ayaa ka mid ah alxaashir alcaaqib waa ka wey magacyadan magacyadiisa caanka ah wey almaaxi wey waa kan tirtirayay weeyaan yaa u fiirsa markaasyo wey shirkiga iyo baailka markaa sidaas wey alxaashir wey alcaaqib waa kaa wey magacyadana caleh salaatu wasalaam magacyadiisay ka mid yihiin wey wa ashharuha waxaana ugu caansan axmed wa muxamed labadaana ugu caansan oo labadan ayuu qur-aankaba soo arooray markaas wey ya waa kaa weeyaan suuraddan wamaa muxamadun muxamadu rasuulullaahi maa kaana muxamadun meel badan baa muxamed soo arooray wey axmedna waid qaala ciisa bnu maryama sooma libani israaiila soomayn horta ya yani inii rasuulu llahi ilaykum musadiqan limaa bayna yadaya min atawraati wamubashira birasuuli min bacdi ismuhu axmed rasuul aniga gadaasheeda imaan doono magaciisana la yidhaahda axmed ayaan idinku bishaaraynayaa waatw ciise u yii wy wa mubashiran xaalo aan ahay buu bishaaraynaya yacni maaragtay rasuul aniga gadaasheed imaan doono magaciisana axmed la yidhahda markaa sidaas wey kam mara warada smu muxamadin sala allahu calayh wasalam fi lqur'aan imase jeer ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam magaciisa soo aroori qur'aanka dhexdiisa qur-aanka dhexdiisa nebiga magaciisa imise jeru soo aroray warada fiihi arbac maraat afar jeer soo arooray sooma waataan hadda sheegayna muxamad rasuulullah maa kaana muxamadun wamaa muxamadun iyo ismuhu axmed sooma sidaasayto waa kaawi man acmaamuhu sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam adeeradiisii waa kuma alladiina aslamuu adeeradii soo islaameen kuway ahaayeen waman baqiya yaa haray minhum adeeradiisa filkufri gaalnimo ku haray bacda nubuwatii sal alla alay wasalam nebiga nebinimada marka loo soo saaray kadib adeeradiise kuwee ku haray gaalnimada kuweena soo islaamay wey man acmamuhu sala allahu caleh wasalam rasuulka adeeradiisa waa kuma aladiina aslamuu kuwa soo islaamay waman baqiya iyo kuwee haray minhum ayaga adeeradaa filkufri ku haray bacda nubuwatihi sala allahu caleh wasalam aslama minhum nabiga adeeradiis waxaa ka islaamay xamatu wlcabaas xamza asadullaahi weeyaan yaa shahiidkii maaragtay dagaalkii uxud weeyaan sayid shuhada nabig bixiy wey kan labaadna alcabaas bin cabdilmualib wey cabdulahi bn cabaas iyo jacfar ibn cabaas iyo aabbood wey wa baqiya fi lkufri gaalnimada waxaa ku haray abu aalib iyo abulahab labadaasa gaalnimo ku haray walow abu aalib runtii ou ahaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam yaraantiisii yacni barbaarintiisii nin wax ku laha u ahaa markii dacwad nabiga loo soo dhiibay lala soo dirayna abu aalib asigoo gaal ahaa un soo islaamin haddana nebiga wuu garab istaagay dacwadiisu ku garab istaagayo wuu ku difaacay baynamaa abulahab asigu ku booriyey reer banu haashim in nebiga ay gacanta u geliyaan cadowgiisa oo ay dilaan waa ka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa kusoo deji suurad dhan iyo xaaskiisa loogu bishaaraynayo naarta jahanam markaa sidaasyo man ummahaati irdaacihi sal allahu caleh wasalam hooyooyinka nebiga soo noojiyey waa kuma nebigan caleh salaatu wasalaam hooyooyinkii soo noojiyey yay ahaayeen suwaybiyat alaslamiya way midda koobaad wa caliimatu sacdiya midda labaad wey nebigan hooyadiisa aamin markay dhashay kadib huwaybiya ayaa nuujisay muddo bil iyo noocaasoo kale ah kadibna xalimatu sacdiya haweeneydii la odhan jiray ayadaa nuujisay muddo laba sano baadiyaha kusoo nuujinaysa wey sida caadada carabtu ay ahaan jirtay canuga magaalada marka lagu dhalo baadiyaha loo kaxayn jiray halka lagu soo nuujiray wey ayna sturdica rasuulu llahi allahu calayh wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam halkee lagu soo nuujiyey wey halkee baa nebigu lagu soo nuujiyey isturdica nebigu waxaa lagu soo noojiyey fii baadiyati bani sacdin reer bani sacad waa qolada xaliima ay ka dhalatay weeyaane baadiyahoodii ayaa lagu soo noojiyey eela baadiyaha naftooda jufo jufo iyo qabiilqabiil bay u degaan mogtahay marka halkaasa nebigu lagu soo nuujiye calayhi salaatu wasalaam maa xadaa lahu nebigu maxaa u soo dersay wa huwa asigana fii baadiyati bani sacd reer bani sacad baadiyahooda uu ku sugan yahay nebigu maxaa halkaa ugu soo dirsay wy waqacad lahu nebigu waxaa u soo dirsay xaadiatu shaqi sadri jeexidii xabadkiisa xaadiadeedii ayaa usoo dirsatay wy xabadkiisa la jeexidiisa maarata xaadiadeed ama dhacdadeedii ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam u soo diristay xaadiadaas waxay dhacday nebigeenu afar jir ah alcaalamatu sacadi nabigana laba sana markay nuujinaysay way soo kaxayso waxay u keentay hooyadii aamino marka xaliim mar labaaday dalbatayoo markii aragtay nabiga barakadiisa iyo khayrkiisa wanaaggiisa markii aragtay mar labaaday dalbatay waxay tiri aaminoy canugan isii bay tiri intuu toddoba sano ka gaarayo anaa kuu soo haynaya waana baadiyahan u fiicano xagga caafimaadka iyo luqada barashadeeda iyo yani adeega iyo waxaasoo dhan baadiyaha u fiican bay tiri kolka aamino way ogolaatay nabiga hooyadiisiyo wey xaliim way ceshatay wey marka sanadkii afaraad nebiga afar jir uu yahay ayay xaaditaan dhacday oo nabig calaih salaatu wasalaam la jeexay xabadkiisa markaas wey ilaa xuduntiisi wey maadaa facalat xaliimatu sacdiya xaliimatu sacdiya maxay samaysay bacda haadihi alxaaditati dhacdadan kadib markii arintan dhacday kadib maxay samaysay raddatu caliimo way soo celisay nebiga ilaa ummii hooyadiisii ku soo celisay bacda an khashyat calayh markii la cabsatay ilaa iyadu ma ogeen yaa ma oga wey nab cala slam canug yaroo kula yar ah afar jir ah iyo wiil kaloo caliimo ay dhashayo cabdulaahi ibnu yani cabdulaahi la oran jiray ibnu abi kabsha la oran jiray ayaa ariga yaryarka maaragtay guriga bannaankiisa ay ku daajinayaan meel aan xaafadda ka dheerayn labadoodiyo wey marka waxaase waa sheegay laba nin cadcad oo dhaadheer oo qurux badan ayaa si u soo socdeen buu intay iimaad iseeciyeen bay ijeexeen buu wiilkii yaraa cabdulaahi waa soo cararay hooyadiis xaliimatu sacdi u soo carwxer hooyay wiilkii qurayshiga ahaa waa rag baa u yimidoo sidaasa lagu samaynayaa buu yidhi markii ayu timidna nebiga ay xaliima soo oroday ay timidna nabigoo taagan bay timid nabigoo taagan bay u timid xoogaa maagsan nabiga waxyar aad moodo nin naxdin ku jijirto oo kale kolkaasi weydiisay markuu nabiga u sheegay se waxu dhaceen u sheegay afar jirba marka aad u hadleeyay kolkaasa yanii ay cabsatay marka kolkaasi ku soo celis hooyadiisiyowi masmu ummi nabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga hooyadiisa magaceed waa maxay waa magaceed masmu ummi nabiyi nebiga hooyadiisa magaceed muxuu ahaa wey wa ayna maatat halkayna ku dhimatay ismuhaa nabiga hooyadiisa magaceedii aaminatu binti wahab weeyaan wa maatad waxayna ku dhimatay bilabwaa meesha abwaa loogu magacdaro halkaasoo ku dhimatay waa meel adigu maka iyo madiina udhaxayso wey markii ka laabatay madiina ayay dhimatay iyadoo weliba nebiga la socdo lix jir ou yahay oo meeshii ku xanuunsatay makana ma soo gaarin halkaasoo ku dhimatay wey man kafala nabiya sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam kumaa kafaalo qaaday bacda wafaati ummihi wy hooyadiisa geerideeda kadib nebiga yaa kafaalo qaaday xanaanadiisa iyo ka warhayntiisa wey kafaalahu waxaa kafaalo qaaday jadwa awiis cabdulmualib ahaa awiis cabdulmualib ayaa kafaalo qaaday kam kaana cumru nabiyi sala allahu calayh wasalam nebiga cimrigiisa imisu ahaa cinda wafaati jaddihi awowihiisa geeridiisa agtii cabdilmualib wey kolka awowihiisa cabdilmualib uu dhimanayay nebiga cimrigiisu imisu ahaa wey kaana cumruhu amaaniya sanawaad nabiga calayhi salaatu salaam cimrigiis wuxuu ahaa sideed jir u fiirso wey sideed jir can wey saafara rasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa safray maca cammihi adeerkiisii la jirkii abi aalib weeyaan ilnabigeena awowihiis marku dhintay waxa la wareegay abiaalib la wareegay soomanaanadiisa iyo barbaarintiisa kolka rasuulka ayaa safray yani maaragtay haddaba maca cammihi adeerkiisa abiaalib ila shaami ayuu u safray nebiga asagoo adeerkiisa raacaya wa cumru nebiga da'diisana xilligaas ina cashara sana laba iyo toban jir buu ahaa nabig alai slam famaadaa ra'a nin muxuu arkay fii haadi rixla marka su-aashiisa madiinata wey rixladaas ama safarkaa shaam nebigana muxuu arkay calayhi salaatu wasalaam ra'aa rasuulku wuxuu arkay raahiban yusamaa buxayra nin raahib ahoo diintan saarta ku cibaadaysta oo buxayre la yidhaahdo wadada dhinaceeda degan ayuu arkay nebiga cala slaam waa ninka abiaalib ku amray xilligaas nebiga inuusan shaam geynin dib u soo celiyo maxaa yeele wuxuu niman cadow oo yahuud ah ayaa jooga buu yidhi oo nebiga calaamadiisa garanaya hadhowdii inay dilaan baan ka baqeen shirqool u sameeyaan celi buu yidhi nebigu marka tookadaas ma tegin oo waa la soo celiyey tookadii labaad oo afar labaatan jir markuu gaaray khadiijata bintu quweyladna badeecadeeda u qaaday markaasuu shaam tegno cala salaam maadaa camila rasuululahi sala allahu calayhi wasalam nebigeena muxuu ka shaqaynayey fii sikarihi yaraantiisa wey rasuulka calayhi salaatu wasalaam yaraantiisii muxuu ka shaqaynayey camila biracyi lhanam nebigu wuxuu ka shaqayn jiray ariga raacidiisa qowsaar boo yaraanta salaatu rabbi wasalaamu calayh arigu raaci jiray wey man awalu mra'atin haweeney tee ugu horeysay tasawajaha nabiyu nabiga u guursaday sal allau aleh wasalam haween nabiga calayh salaam u guursado midee ugu horeysay wey khadiijatu bintu khuwaylad ayaa ugu horeysay alaam haween uu guursado haddaba wey kam kaana cumru nabiyi sala allahu calayhi wasalam nabiga cimrigiisa imusuu ahaa xiina tasawajaha xiliga uu guursanayo khadiija nabiga cimrigiisa ama dadiisa imisa ahayd wy kaana cumruhu nabiga cimrigiisa amsan waishriina sana shan iyo labaatan jir ayuu ahaa xiliga yani maaragtay uu guursanaya khadiija binti quwaylad anug yar shan iyo labaatan jir buu ana cala salaatu wasalaam kam kaana cumru khadiijata wey khadiija cimrigeedana imisuu ahaa xiina tasawajaha rasuulu markuu guursanaya sal allau caleh wasalam ayadana khadiijo da-deedu imisay ahayd marka uu guursanayay salawaatu rabbi wasalaamu calayh kaana cumruhaa arbaciina sana da-deeda afartan jir bay sooma waa kaa wey afartan jir bay ahayd wey badna haweenka waxaa layidhaha afartan sana markay gaaraan waxa weye wixii ka dambe waxaa la yidhaahdo dhalmada badnaa way joojiyaan laakiin ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa khadiija ma aragtay waxay dhashay baa la yidhaahdaa nebigan calay sala u dhashay iyadoo afartan jir ah ilaa iyo lix caruur bay u dhashay laba gabdhoo eh, afar gabdhood iyo laba wiilal ma aragtay ayay u dhashay sidaasyo wey udkur sheeg bacda fadaa'ili khadiijata radia allaahu canha khadiijo bintu quwaylad fadaa'isha ay lahayd wax ka sheeg min fadaa'ilihaa khadiijo fadaa'isheed waxaa ka mid ah orifad horta in loo yaqiinay cinda qowmiha tolkeeda dhexdii waxaa loo yaqiinay khadiija bidaahirati alcafiifa gabadhii daahiradda ahaydoo dhowrsanayd magacaasi lahaan jirtay khadiija saasaa loo yaqiinay magaca qurux badan wey aaahira waa midii daahirada ahayd xumaanta iyo fuxshada daahirada ka ahayd wey weliba alcafiifati dhowrsanayd wey magacaasaa loo yaqiinay qodobka labaad lam yankix ma guursanin nebiga zawjatan xaas hayraha iyada aan ka ahayn xataa maatad ilaa ay dhimatay khadiija ilaa ay ka dhimatay nebiga calayhi salaatu wasalaam xaas kale ma guursanin wey qodobka saddexaad wa umira annabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigaa waxaa la amray an yuballiqa inuu gaarsiiyo yacni ma aragtay ana khadiija attaxiyata salaan inuu gaarsiiyo salaantaasoo min rabbihaa rabbigeeda xaggii uga timid wey tanaa wax dhan ugu fadli badan sooma midaana darajada ugu sarrayso wey ilaahay subxaana wa tacaala ayaa soo salaamay khadiijo bintu khuwaylad markaasi wey salaantaasna waxaa lala soo diray jibriil calayhi salaam waa kaas sidaas wey marka afaraad walu muminatin khadiija waxay ahayd gabadhii ugu horaysay rumaysay may gabadhii muminadii ugu rumaysay aamanat bihi binabiyiwi sal allahu caleh wasalam haweeney muminad ah tii ugu horaysa nebi maxamed rumaysay noqotay ayadaa ugu horeysay xataa ragga ayadaa ka horaysa wey rag iyo haweenba khadiija ayadaa u horaysay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam qof rumeeyo wey marka waa fadiilo dheer wey taas aad u weyn wey qodobka shanaad jamiicu awlaadihi nebiga caruurtiisa oo dhan minhaa khadiijay ka ahaadeen maa cadda ibraahim marka laga reebayo ibraahim nebigana ifka adduunyo toddoba caruur ayaa loo dhalay toddobadaa lix ka mid a ah khadiija dhashay marka laga reebo ibraahim fa inahu ibraahim min maariyati alqibdiya ayuu ka ahaaday gobadhii la odhan jiray maariyat alqibdi oo nebiga addoontiisa ahayd oo boqorkii muqawqis ee masar xukumaya xilligaas nabigu usoo hadiyeeyey ayay ka ahaatay iyadaas aan ibraahiimkaasi oo ka ahaaday haweenayda maari xaggeeda ka adaydaa dhashay wey man wlaadu nabiy sal allahu alayh wasalam nab ala sl owlaaddiisu waa kuma sheeg owlaada nabiga la rabaa owlaadu nabiy sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam owlaaddiisa addukuura kuwa labka ah alqaasim wa cabdullaahi wa ibraahiim wey saddex wiilal wey alinaau dhadegana zaynabu ruqaya wa umu kalhuum wa faaimatu wey todobadaa wey nabiga calai carruurtiisa wey waataan soo sheegnay ibraahim marka laga reebo intooda kale in ay dhashay khadiija bintu khuwaylad radi allahu tacaala canha aya yowmin nazla alwaxyu yoomkee baa soo degay waxyiga calaa rasul sal lay slam maalintii ugu horaysay nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxyiga lagu soo dejiyo yoomkow ahaa wey yowma alnayni maalin isniin bay ahayd maalinta ugu horeysana calaisalaam oo waxa lagu soo dejiyo waxay ahayd maalin isniinaad bay ahayd maa awalu maa shaykan ugu horeeyo waa maxay unzila la soo dejiye min alqur'aani qur'aanka aayaddii ugu horeysay ama aayadihii ugu horreeyey la soo dejiyey maxay ahayn aayadahaas sheeg bal sooma jeedid waa su'aalo loo baahan yahay wey oo wax badan laisweydiinayo awalu maa shay kan ugu horeeyo unzila la soo dejiyey min alqur'aani qur'aanka xaggiisa la soo dejiyey qowluhu tacaalaa ilahay qowlkiiskhalaqa alinsaana min calaq waa ka asigoo ku sugan godkii qaaru xira halkaasana loogu soo dejiyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa kaawi udkur sheeg maraatib alwaxyi waxyiga martabooyin martabooyinkii loogu soo dejinay wax ka sheeg qaababkiiryo run ah ayaa ugu horeysay nabig alai salaam inta lagu bilaabay ka hor habeenkii habeen markuu riyooday riyadii xalay ku riyooday waa tababar bay nabi lagu bilaabay soomadi malaga ayaa lagu tababarayay fii qalbihi nebiga qalbigiisu arkayna malaga ilhaan baa la yidhahdaa soo ma jeedid ya malagan uusan arkaynin wey nooc wuxuu ka mid ahaa noocyada malaga waxa uu ridayay weeyaan fii qalbi nebiga qalbiday min nebiga yeeridiisa calayhi salaatu wasalaam dacwada dadka ugu yeerayay siran qarsoodi waa marka ugu horraysa wey wadaamad waxay socotay dacwadaa siriga ah maa baqiya min xayaati ahi waqad istamarat way daa'imtay dacwadaa siriga ah alaaa sanawaatin saddex sanay daa'imtay saddex sano macalislaam si siri oo qarsoo dadku ugu yeeraya maxaa yeele dadku mushrikiin bay ahaayeeno shirkigana aad ugu adkaadayo asnaam iyo waxyaalo tiro badanbaleeyahay wax garad wey ayuu hoosoos ugu wici jiray wuxuu nabigu ku kulmin jiro dacwada ka wada jiray nin arqam ibnu abil arqam la odhan jiray daartiisii oo buurta safa hoosteeda ku tiilay nabigu uu ka waday calayhi salaatu wasalaam almarxalatu aaniya labaad dacwadiisii jahriga ahayd wey oo toos marka bannaanka loo soo dhigay jidadka suuqyada xaafadaha meel kastoo ku qaylinaya wadaamad way socotay dacwada jahriga maa baqaya min inta ka harsanayd ayay socotay dacwadaas jahriga maalma joogsanin man isaabiqulaam ahaayeen kuwa u hormaray islaamka soo gelidiis su-aal wey kuwa usoo hormaray islaamka soo gelidiisay ahaayeen asaabiquuna minhum kuwa usoo hormaray islaamka soo gelidiis maa yatiy wey min anisa haweenka xaggooda khadiija binti quwaydat ayaa usoo hormartay min arijaalin abubakrin sidiiq ayaa usoo hormaray min asibyaani caruurtana cali bn abi aalib usoo hormaray min almawaali addoommada la xureeyeyna zayd ibnu xaaria ayaa usoo hormaray ragga iyo haweenka maaragtay waxay ahaayeen kuwii usoo hormaray islaamka markaasyow waa kadaba sidaa wey hal waraqatu ibnu nawfal waraqa ibnu munawfal odaygii da'da ahaa min asaabiqiina ma ka midba ahaa kuwa islaam ku hormaray ma ka mid ahaa wey waraqa wuxuu ahaa khadiijo bintu quwaylad nebigu markii ka maqashay godkii qaaru xira wuxuu kala soo kulmay oo suuraddii iqra lagu soo dejiyey markay u kaxaysay bay ahayd waraqa oday da ahaa ay tidhi in adeerow dhegayso adeerow dhegayso in adeerkaagii nebiga u jeedaa kolkaasuu weydiiyey haye maxaa dhacay war abalqaasimu kolkaasuu rasuulku u sheegay wixii uu la kulmay iyo qaabkay ahaayeen kolkaasuu wuxuu yidhi nawf abwaraqa wuxuu yidhi kaasi adiga kuu yimid khayrwadihii weeyaan buu yidhi yaa khayrwadihii weye haddee wuxuu yidhi waraqa nawfal wuxuu yidhi haddee waxaa weeye meesha wuxuu ka caddeeyey nabigeena calayhi salaatu wasalaam inuu noqonayo rasuul kii ugu dambey lasoo dirayo wey hadallada waraqa oo laga dhadhansanay inuu soo islaamay waxay tahay inuu yidhi wallaahi buu yidhi maalinta qoomkaaga reer maka maka ay kaa saari doonaan ya ay kaa saari doonaan adigoo da'daada intaas jir ah maalintaas haddaan dhallinyaro oo hadda maaragtay ilkaha jabsanayo hadda soo xoogis haddaan noqon lahaa waan ku gargaari lahaa bur waraqa dhacay waan ku gargaari lahaa waan ku garab istaagi lahaa marka taasaa waxaa laga dhadhansanaya waraqa inuu soo islaamay laga dhadhansanaya marka wuxuu noqonayaa waraqa ninka ugu horeeyu noqonaya markaas yowy macal waraqa waa ninkii ugu horeeyey fahmay wey dacwada rasuulka caleyh salaatu wasalaam risaaladiisi ninka ugu horeeyey fahmay ayuu ahaa wey waa kaa daba sidaa wey udkur sheeg bacda man qaarkii aslama soo islaamay calaa yadi abibakrin sidiiq ragga abibakrin sidiiq gacantiisa ku soo islaamay sheeg qaarkood sheeg bay badan yihiin laakiin qaarka ugu horeeya la rabaa min haaulaa'i cumaan ibnu cafaan baa ka mid ah raggii abubakar gacantiisa ku soo islaamay ama hortiisa ku soo islaamay intaan wiil nebiga u tegin wa zubayr ibnu cawaan baa ka mid ah wa cabdiraxmaan ibnu cawf baa ka mid ah wa sacad binu abi waqaas baa ka mid ah waalxata ibnu cubaydilaahi baa ka mid ah intooda waa casharatu mubashiriin ay ka mid yihiin markaasyow intooda waxay ku soo islaameen baa la yidhaahdaa sayidina abubakar hortii kusoo islaameen kadibna abubakar nebigu u geeye calayhi salaatu wasalaam kolkaasay sii caddayseen islaamnimadooda ay sii iclaamsadeen haddaba wey mataa bada'at idacwatu dacwadu goormay bilaabatay dacwadii aljahriya ee jahriga loo caanaynayay dacwadan jahriga oo yacni lala qaylinayo bannaanka lasoo dhigayo waadii saddex sano siri ku socotaye goormay bilaabatay iyadoo jahri ah wey bada'ad way bilaabatay dacwada jahriga ah binusuuli qowli illaahi tacaala ilaahi subxaana wa tacaala qowlkiisa lasoo digidiisa ku bilaabatay wa andir cashiirataka alaqrabiin nebi maxamedo u dig qaraabadaada kuwa dhowaanshaha badan la yidhi saasay ku bilaabat markaas wey sidoo kale fasdac bimaa tu'mar wacrid can iljaahiliin aayaddaasna waa la sheegay inay ku bilaabatay jahriga wey ayna almaqaru xarunta halkay ahayd alladii xaruntaasoo kaana ou ahaa annabiyu sala allahu calayh wasalama yajtamicu kula kulma fiihi xaruntaa dhexdeeda biasxaabihi asxaabtiisa kula kulma fii bidaayati dacwati dacwada bilowgeeda wey dacwada bilowgeeda xaruntii nebiga asxaabtiisa kula kulmi jiray halkay ahayd markaasw daarularqam ibn abilarqam sooma waa daartii arqam ibn abilarqam bay ahayd halkani uu kula kulmi jiray calayhi salaatu wasalaam ayna kaanat alhijratu aluulaa halkay ka dhacday hijradii ugu horeysay asxaabu rasuulillah markay ku dhibtoodeen gaaladii mushrikiinta qurayshta dhibkooda iyo garaacooda iyo ciqaabkooda adag iyo xanuunka lahaa markay ku dhibtoodeen hijradii ugu horaysay nebiga u amray xaggay ka dhacday markaaswy kaanat ila alxabasha hijradaasi waxay ka dhacday xabashi saxaabadiis markii ugu horaysay ardulxabasha ayuu hijrooda sidaaswy mataa kaanat hadi lhijra hijradaasi goormay dhacday marka xilliga ay dhacday goorma ahayd kaanat hijradaas waxay dhacday fi sanati alkhaamisa min albica sanadkii shanaad ee soo bixinta nabigeena calayhi salaatu wasalaam la soo bixinayey ayay dhacday hijrada markaas yow hijradaas waxay dhacday sanadkii shanaad ee bicsada ama soo diridda nabigeena calayhi salaatu wasalaam risaalada tawxiidka lala soo diray wey waa intuu maka ku sugnaa loo jeeda ma sababu sababka muxuu ahaa alladii dacaa keenay ilaa haadii lhijrata wey hijradaasi sababta keentay maxay ahayd saxaabadiis inay jiroodaan sababtikeed maxay ahayd wey xifaadan ilaalin bay ahayd calaa diinihim ma aadin asxaabu rasuul qaxooti ma aadin kaniisad iyo gaalo inay hoos galaan oo ay qaxooti ku noqdaan oo markaa naftooda gaalada ay raaligeliyaan oo marka meelahaas kaniisadaas lagu quudiyo oo marka yidhaahdaan waddankeenana lagu dhibay kidaana lagu dhibay ma dhihin wey bal waxay ahayd way asxaabu rasuullaahi reerahooda guryahooda ay igala carareen waxay ahayd xabasho u aadeen ilaalin diintooda caqiidadooda ilaashanayaan iyo wa firaaran carar min bilaadi alfitna ay ka cararayaanoo ilaa bilaadi alamaan ay u cararayaan bilaad oo fidno ahoo ummadda caqiidada diinkooda lagu dhiba ay ka cararayaan waxay u carareen ilaa bilaadi alamaan meel ay ku nabadgelayaan caqiidadooda diintooda cibaadada ku nabadgelayso wey wahaakadaa hijradaas maanta way taagan tahay dhulalka gaalada oo dhan laga soo hijroodo yaa islaamka loo soo hijroodo waa shay waajib ah wey kuwa maanta gaalada dadka ugu yeeraya oo dhahaya aabbahayga ku dayacan soomaaliya hooyadayda ku dayacan carruurtayda ku dayacan sidaas gaalada ugu qaylinaya ku raaligelinaya in dhulalka gaalada la geeyo ha ku xisaabtamaan carruurtaas haweenkaas iyo kuwa ayagu waddammada gaalada ugu sabab noqdeen lama jeed inay tagaan ha ogaadeeno in dembigooda maalin kasta kuwaas waxay kasbadaan oo dembi ah ayagana qayb inay ku wey sooma jeedin in ayagaa u sabab noqday in dhulal gaala ay tagaan ayagaa u doodaya iyo ayaga u qayliyay sooma jeedin ayaga u qayldhaamiyey bal hadday gaalnimo ku dhacaan oo dunuubtii ugu waaweyne ku dhacaan qayb bay ku leeyihiin kuwa sababta ugu noqda markaas wey marka waa in ilaahay laga baqaa subxaana wa tacaala kuwan maanta dibadaha fidnada iyo sharta ummadda horkacaya oo ummaddii muslimiinta dhulkooda islaamka intay ka wadaan gaalada geynaya oo ay leeyihiin anaa kuu doodaya iyo oo aabbahaygan u doodaya u qaylinaya iyo yacni maaragta waxyaalaha noocaasi waa shay dulmi iyo fidno weyn waa gaalnimo oo caruurta haweenka loo horseedayo oo dhulalka la geynayo gaalada la geynayo wey arrinkaasina waa arrin khatartii leeyahay wey kam cadad lmuhaajiriina fii hadihi alhijra muhaajiriinta tiradooda imisay ahaayeen hijrada tan oo hijradii koowaad weeyaan ilalxabasha loo hijroonayo wy kaanuu waxay ahaayeen inay cashara rajulan laba iyo toban rag bay ahaayeen iyo wa arbaca niswatin iyo afar haween bay ahaayeen kuwii sanadkaas shanaad ee bictada ka hijrooday maka waa kaa wey oo carduxabasha u hijrooday laba iyo toban rag ah iyo afar haween bay ahayen markaas wey cayin bal noo sheego noo cayin bacd alasmaa magacyada qaarkood noo cayin oo min haaulaa'i kuwa kan ka mid ah wy kuwa kan qaar ka mid ah magacyadooda noo cayin markaas wy oo hijradaa galay minhum waxaa ka mid a ah ibnu cafaan wa zawjatuhu xaaskiisii ruqaya bintu rasuulilah xaaskiisii xaaskiaan odhanine gabadhiisii ruqaya bintu rasuulilaahi weeyaane sayidna cumaan xaaskiisa ahayd ogow inay muhaajirad iyadoo ah ay timid ardulxabasha ardulxabashana waxa wey dhulkeena soomaaliya ka mid ah wey ma jeedin yaa dhulkii haddaba ilaahay diintiisa lagu qaatay ayadoo seef iyo waran iyo toona lagu dagaalamay wey ardulhijratayn ayaa lagu magacdaraya dhulka iyaga markaasyo wey waa halka asxaabu rasuul xataa waxaa la sheega hadda qaar asxaabu rasuul inay ku asan yihiin baa la sheega anigu xaqiiqada ma sheegi karo laakiin dhulalkan inay ku asan yihin waa la sheegaa wey soo ma jeedin maxaa yeelay way soo gaareen asxaabu rasuulilhulkaanawi wa abu salamata ayaa ka mid ahaa wa zawjatu iyo xaaskiisii ummu salama markaas wy ummu salama markii dambe abu salama dagaalkii uxud markuu ku soo dhaawacmayo ou dhintay kadib yani nabi cala slam ou guursay ummu salama oo xaasaska nebiga ka mid noqotay wy wa cuhmaan ibnu madcuun baa ka mid ahaa wa muscab ibn cumayr baa ka mid ahaa oo dagaalkii maaragtay dagaalkii uxud ku shahiiday musxab weeyaan cumaan ibnu cuun wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyey oo madiina ku geeriyooda in waxaan u asxaabu rasuul markaas oo muhaajiriin ahawy calaa kulli xaal raggaasa waxay ahaayeen raggii haddaba yacni iyo haweenkii ugu horeeyey ee ardu xabasha u hijrooday nebigoo maka joogo dacwadii tawxiidka markaa ka bilaabay sanadkii shanaad la maraya markaas yowy maa muddatu iqaamatihim fi lxabasha yacni xabashi joogidooda muddadeedu intay ahayd wey in mise intay joogeen macnaha maa muddatu iqaamatin <clears throat> joogidooda muddadeed intay ahayd fil xabash ay joogeen ragga asxaabu rasuulillah markaasoo muhaajiriinta aawey ah aqaamuu bilxabashati xabashi waxay joogeen ragga iyo haweenka shahray shacbaan wa ramadaan labada bilood shacbaan iyo ramadaan bay joogeen oo min asanati alkhaamisa sanadii shanaad oo min albictati ka mid ah ayay joogeen wa caaduu ilaa makata markay ku soo laabteen fii shawaal min nafsi sanna bishii shawaal isla sanadkaas ay maka dib ugu soo noqdeen labo bilood kadib wey maadaa nastanjidu maxaan kala soo baxaynaa min idni nabiyi sala allahu calayh wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam fasixidiisa sacaabatahu saxaabadiisii u fasaxay bilhijrati ila alxabasha inay u hijroodaan xabasho u hijroodaan nabiga calayhi salaatu wasalaam u fasaxay hijrada tan maxaan kala soo baxaynaa oo faa'iida ah faa'iidooyinka aan kala soo baxayna maxay tahay wey kow mashruuciyat lhijrati wey waxaan kala soo baxaynaa waxaa weeye hijrada la jidaynteeda min daari shirki laga hijroodo ilaa daarilislaam loo hijroodo taasaan ka qaadanayna taasaan kala soo baxaynaa wey inay waajib tahay daaru shirki gaalada meelahay ku xoogaysa laga soo hijroodo daarulislam lasoo hijroodo iskabadaa maanta maraykan yurub la aado waddankeena dhexdiisa meelaha gaalada ay xoogga ku haysato in laga soo hijroodo wey soo ma jeedid oo wilaayooyinka islaamiga ah ilaahay raayadiisa laa ilaaha ila allah ka babanayso oo ilaahay shareecadiisa lagu hirgelinayo halka in loo soo hijroodo wey iskabadaad maraykan yurub la aado sooma jeedid taas waaba dheertahay markaasyow wadanka yaga dhexdiisa meelaha dhulalka gaalada haysato ama wadamada caalamka meelaha maanta dhulalka islaamka ku soo disha gaalada in laga soo hijroodo wey sooma jeed oo daarulislaam loo soo hijroodo wey maxaa yeelay daarulkufri bay noqon sooma maadaama maanta ay gaalo ka xoogaysan yihiin oo maanta ayagu fasaxaad iyo xumaan ummadda u horseedaya markaas yowi ma sababu ra'iisiy sababka ugu weyn muxuu yahay muxuu ahaadheh sababka ugu weyn muxuu ahaa licawdati almuhaajiriina muhaajiriinta soo laabashadoo min alxabashati wey sababka ugu weynaa ee keenay muhaajiriintii xabasha inay soo laabtaan ay maka ku soo laabtaan maxay u ahaa sababka ugu weynaa muxuu ahaa huwa sababkaas wuxuu ahaa al ishaacatu fidin biislaami quraysh la fidiyey waxa la fidiyo la faafiyey quraysh baa soo islaamtay raggan iyo haweenkan ayagoo xabashi jooga waxaa la gaarsiiyey war war ma haysaan maya war quraysh waa soo islaamta layidhi waa xilligii saydina cumar xamsa soo islaamayeen wey kolkaasa laga dhigay qurayshoo dhan inay soo islaamtay wey waa ka haddaba sidaasyo wey kolka taasaa keentay oo sababka ugu weyn uu ahaa muhaajiriinta inay xabashi dib ka soo laabtaanoo maka dib ugu soo laabtaan waxa keenay taas ayd markaasi weyn wallah subxaana wa tacaala aclaa waclam